بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الثامن من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه waxaanu ka bilaabmayaa xadiidka toddobaatan iyo kow ayuu ka bilaabmayaa baab fi الtaqwى dhexdiisa ah عan ibni mascuudi radي allahu canhu ana الnabiya slى اllahu عalayhi walih waslama kana yaquul allahuma ini asأlka اlhudaa wالtuqى wاlcafaafa wاlغinaa rawahu muslim ducadii nebiga alayh الsalaatu wasalaam ayay ka mid ahayd inuu alle subxaanahu wa tacaala taqwo uu weydiisto marka wuxuu dhihi jiray allahuma inii as'aluka allo anigu waxaan ku weydiisanayaa alhudaa toosni jidka aan ku toosnaado watuqaa iyo taqwo alla ka cabsi waalcafaafa iyo dhowrsani xaraamta iyo aan ka dhowrsanaado waalghinaa iyo hodantinimo hinahan uu weydiisanayaana nebiga sala allahu alayh waali wasalam waa hina nafsiga hinaha qanaacada qofku uu ku qanacsanaado uu ku aamin qabo waxay hantiha alla siiyey kaas weeyaan kaasoo ilan yaa ah hodantinimada xaqiiqiga midaasu ku sheegay nebigu sala allahu alayh waali wasalam amaa midda maalka ihi iyadu wax qiimaa maleh haddaynan la soconin midii qanaacadaha aynan la soconin xadiidka muslim baa wariyey wuxuuna ku noqon doonaa raqam ألف وأربعمية ثمانية وستين الرابع عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من xلف عlى يمين ثuma رأى أتقى لله منها فليأت التقوى رwاه مسلم man xalafa qofkii ku dhaarta calaa yamiini yani calaa maxluufin calayhi shay wax ku dhaarta inuu samaynayo ama inaanu samaynaynin ku dhaarta uma ra'aa ah haddana arkay kolkuu dib ka fakiray atqaa lilaahi minhaa mid uga dhow alla ka cabsiga kii isaga ah uga dhow inuu fala sheega haddii intuu ku dhaartay falil inay eh, alla kacabsi uga dhowdahay uu arko ama bilcagsi ay tahay falyati hala yimaado attaqwaa midaas alle ka cabsiga leh hala yimaado oo dhaartiisii ha jabiyo waxba yaanu u aabayeelin ilayadu kafaara gud bay leedahay masalan hadduu ku dhaarto qofka hebela inaanan xidhiidrinaynin oo marka horta hore ka keentay uu goortii dambe markay ka ba'day uu ogaado qofkaas xidhiidhintiisu inay ka khayr badan tahay dhaartiisii oo ilaaliyo waa inuu qofki isaga aha xidhiiriyo uu soo dhoweeyo dhaartii iska jabiyo dhaartiina uu ka kafaara guto alkhamisu can abi umama suday bni cajlaan albahiliy radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wali wasalam rasuulka allaan maqlay yakhطbu fi xajati اlwadaac isagoo khudbaynaya xajat اlwadaac xajkii maca salaamaynta sanadkii ugu dambeeyey tobanka ahaa uu nebigu alayh الsalaatu wasalaam xajka keliya ee uu xajiyey bacda alhijra uu xajiyey ummaddiisa u macasalaameeyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi itaquu اllah wasalluu khamsakum wasuumuu shahrakum waadduu zakaata amwaalikum waaطicuu umaraa'akum tadkhuluu jannata rabbikum rawaahu tirmidi alla ka baqa oo shantiina tukada shantiina salaadood tukada oo sooma bishiina bisha ramadaana oo bixiya zakada maalkiina oo madaxdiinana ka amar qaato aطeeca jannada rabbigiin baad gelaysaani inta haddaad samaysaan isku dartaan jannadaad ku gelaysaane xadiidkana waxaa rawaahu aلtirmidiyu fi aakhiri kitaabi الصلاة wa qaala xadiiثu xasanu صaxiix waana xadiidku صaxiix weeyaan sidaa uu sheegay waxaa kaloo wariyey ibnu xibaan iyo xaakim baa iyaguna wariyey sheekh اlalbanina fi صaxiix اljamiع الصغيr wa silsilaة اaxaadiiث الصaxiixa ayuu ku saxiix yeelay xadiidku saxiix weeyaan marka macnaheedu waxa weeyaan in acmaasha gudashadeeda waajibaadka gudashadooda janno galid lagu mudanayo haddii aanu wax dunuub oo kale oo ka rajaxani ayna qofka uuna lahayn iyagu marka waa ku filan yihiin haddii iyagaa la yimaado oo dunuubtii waaweyneeda kaba'irtahaydna uu ka nabad galo inay janno ay ku galayaan bifadli illahi subxaanahu wa tacaala baabun fi lyaqiin wاtawakul yaqiin waa iimaanka ka ugu weyn weeyaan oo shaki la-aantaa ah weeye qofku inuu yaqiin uu haysto iyo alla isku hadlayn alla uu ku tiirsanaado oo uu ogaado waxaan alle ku qadarini inaanu ku dhacaynin oo alle uu had iyo goor isku hadleeyo qaala allahu tacaala walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaaba qaluu hada ma wacadana allahu warasuuluh wasadaqa allahu warasuuluh wma zaadahum ila iimaana watasliima alle subxaanahu wa tacaala aadantada wuxuu ku ammaanayaa dadkii mu'miniinta ahaa waqti xun oo dhibaato xun oo cabsi iyo dhaxan iyo gaajo ay haysato oo cadowgii isu biirsaday ay ku soo duuleen oo dhan walba ay kaga yimaadeen oo kusoo talagaleen inay baabi'iyaan muslimiinta markay arkeen mowqifkay istaageen ee iimaankoodii iyo yaqiintoodii sababtiisa alla uu ku xifdiyey oo waxba khalkhal aanu gelin ee isdejiyeen ee rabbi ku tiirsadeen taasuu alle ku ammaanayaa marka wuxuu leeyahay walamaa ra'aa markay arkeen almu'minuun mu'miniintii markay arkeen alaxzaaba gaashaanbuurtii isa gaashaanbuuratay ee carabtii oo dhan oo isa soo raacdo dhan ka wada noqotay ah oo alle tuu ku tilmaama id jaa min fawqikum wa min ashala minkum waid zaaqat alabsaaru wabalagat alquluubu alxanaajir watadunnuuna billahi dunuuna hunaalika btuliya almu'minuuna wazilziluu zilzaalan shadiida markaas oo munaafiqiinta iyagu ay aada iyo aada u cabsadeen oo aada iyo aada u khalkhaleen ayay mu'miniintii markay arrimaha arkeen bay qaaluu waxay yidhaaheen haadaa maa wacadana allahu warasuuluh kaasu waa kuu noogu ballan qaaday alliya rasuulkiisu ay noogu ballan qaadeen in dhibaato iyo imtixaan aan la kulmayno haddii aan sabirnana kolkaas guusha aan helayno weeyaan midkankadu wax cusub naguma aha alliya rasuulkiisa hore nagu soo sheegay wa sadaqa allahu warasuuluh run bay sheegeen alliya rasuulkiisu wamaa zaadahum arrinkaasuna maanu u kordhinin ilaa iimaanan iimaan iyo wa tasliiman hoggaansami alle u hoggaansamaan oo wacdigii alle ay ku kalsoonaadaan mooyaane wax kale uma ziyaadin waqtigaa isaga ah ayay sidaa yidhaaheen oo wacdigii alle iyo ballanqaadkiisii ay ku kalsoonaadeen wa qaala tacaala aladiina qaala lahum الnaasu ina الnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allah wanicma alwakiil faاnqalbuu bnicmaة min allahi wafadl lam ymsashum suء wاtabacuu ridwan اllahi wallahu duu fadli cadiim kankaduna warka waxaa weeyaan mowqif kale oo mu'miniinta ridwaan ullahi calayhim saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahaa ee mu'miniinta saadiqiinta ahaa ay mowqif kaloo istaageen weeyaan waxay ahayd markii uu dhammaaday dagaalkii uxud sanadkii saddexaad ee hijriga ah ee ay quraysh ku soo duuli jirtay madiine kusoo duuli jirtay iyagoo uga danle inay ka argoostaan jabkii iyo bi-ii badri ku gaadhay ee mu'miniinta alla uu imtixaanay ee qaar badanna laga laayay qaar badanna laga dhaawacay ayaa oo habeenkii iyaga oo meydkii aasidiisi iyo boogahoodii dhamaradii shalay soo gaadhay dadaweyntiisa dabka ay isku diirdiiriyaan iyo habeenkii oo dhan ku jiray oo aada u dhibaataysan ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam aroortii markuu waagu beriyey ayuu amar ku bixiyey in la soo baxo oo nimankii la raacadeeyo isagoo kolkaas uga dan leh inuu tusiyo quwad inuu tusiyo oo dhibaatadii shalay gaadhay ayna ku qalbi jabinino waxba ayna u dhibin isla markii alle rasuulka sala allau alay slam waa waafajiyey oo siyaasad wanaagsan oo alle waafajiyey bay ahaayo gaaladii baa waxay ku fakireen iscanaantay oo markaasi waxay yidhaaheen waxba ma aynaan qabanin raggii baan shalay laynay gabdhahoodii iyo haweenkoodii iyo maynan soo qaadanin madiinadii maynan soo boobin wax aan taray marka male waa inaan ku noqonnaa oo maanta aan soo baabi'ino intii naga hadhayna aan layno gabdhahoodana aan soo kaxaysanno beledkoodina aan soo boobno marka iyagoo sidaa ku fakiraya xagna cabsanaya ayaa rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam isaguna alla uu waafajiyey inuu raacdayntooda uu u baxo wuxuuna amar ku bixiyey raggii shalay dagaalka ka qayb galay mooyaane qofka inaanu soo bixin soo baxay markii la yidhi marka iyagoo aada u dhibaataysan ayse soo tiileen oo soo kaceen oo qaarkood baa marka waxoogaa intay luudaan haddana fadhiisanaya qaarkood baa la xambaarayay amarkii rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam ayay fulinayeen iyagoo aada u dhibaataysan markaas ayaa muxuu ahaa waxa abu sufyaan iyo raggiisii ay maqleen inuu rasuulku sala allahu alayh waali wasalam soo baxay oo nin la yidhaaha budayl ibni warqaal la yidhaaho qabiilada khuzacaa madaxdeeda ahaa oo nabigana sala allahu alayh waali wasalam u ahaa nasiix u ahaa oo la jiray ayaa intuu u yimid nebiga sala allahu alayh waali slam oo tacsiyeeyey ayuu aaday abu sufyaan iyo aado markaasuu u sheegay oo ku yidhi waxaad maxamed oo aada iyo aada u caraysan oo raggii shalay ka hadhay oo dhani ay soo wada raaceen oo ay aada iyo aada dabinta u cunayaan ayaa soo baxay oo waxaan ka baqaya inagu hadda halkan taaganba inay fardihiisi inagu soo baxaan abu sufyaan markaas cabsi badaan intay gashay ayuu yuu cararay markaasna isla markii nin buu soo diray oo isaguna dicaayad ahaan usoo diray oo muslimiinta inuu qalbi jabiyo oo markaasu wuxuu yidhi waxaad u sheegtaa intuu kiraystay ninkaas iyo wuxuu yidhi waxaad u sheegtaa maxamed iyo asxaabtiisa inaan soo socdo oo ku soo laabtay oo shalay inta iga hadhay aan rabo inaan soo baabi'iyo markay marka digniintaas iyadaa ay maqleen ayayna waxba kuma ayna qalbi jabin iyagoo dhibaatadaa ku jira ayay alle ku kalsoonaadeen alliya rasuulkiisa wacdigooda ay ku kalsoonaadeen oo hadalkan kada ay yidhaahaan markaasuu allana ku ammaanay khayr iyo guul iyo liibaan ay la soo noqdeen iyo dembi dhaaf iyo eh, thawaab weyn markaas alla wuxuu leeyahay aladiina kuwii weeyaan kuwaas loo bishaareynaya jannada sidaas alla uu siiyey qaala lahum unnaasu dadku ay ku yidhaaheen <clears throat> ina annaasa qad jamacuu lakum dadkii way isu kiin urursadeen abu sufyaan iyo dadkii kale way isu kiin urursadeen ee fakhshaahum ka baqa fazaadahum uu u kordhiyey arrinkaasu iimaanan iimaan uuna u kordhiyo wa qaaluu ah, ay yidhaaheen xasbuna allahu wa nicma alwakiil xasbunaa ka nagu filani allahu alla weeyaan wa nicma waxaana wanaagsan alwakiilu mid talada loo dhiibta alla weeyaane kaasa isaga ugu wanaagsan bay yidhaaheen marka ma ayna cabsanin ee alla isku halleeya waqtigaasoo dhibaato aad u badan ay haysay marka kelimadaas xasbuna allah wanicma alwakiilu layidhaahna waa kelima qofkii yidhaahaayo aanu marna aanu khasaarayno dhibaata ayna gaadhayn qofkii dhibaata lasoo soo gudboonaato hadduu xasbuna allah wanicma alwakiil u yidhaha alla waafajiyo khalaas dhibaatadii waa ka hadhaysaa fanqalabuu waxay la soo gadoomeen binicmatin min allahi wa deeq alle iyo nicmo alle iyo fadli bay la gadoomeen meel xamraa lasad la yidhaaho ayay kasoo laabteen markaasna abu sufyaan baa markuu sii cararayay yuu alaab badan iyo saxiib badan iska daadiyey si uu u fududaado alaabtii bay soo gurteen marka iyaguna markaasuu nebigu alayh salaatu alle uu leeyahay waxay la soo gadoomeen nicmo alle iyo deeq alle iyo risqi bay la soo gadoomeen lam yamsashum iyagoo aanu taabanin suu-un wax xumi ihi watabacuu waxayna raaceen ridwaan allah raalli aansha allay raaceen wallahu duu fadlin cadiim allana deeq weyn mid kale weeyaan marka waqtigaa dhibaatada sida ay u jirto ayaa raggu kala baxaa <clears throat> raggii marka sidaas yeelay ayuu alla subxaanaه wataعala saa u ammaanaya o qaala tacaalى watawakl calى alxayi aladi laa yamuut tawakal tala saaro cala alxayi allaha nool ee aladii laa yamuut aan dhimanaynin allaha noolen dhimanaynin isku halleeyo isaga talada u dhiibo wa qaala tacaala wacala allahi falyatawakkal ilmu'minuun alla oo keliya hun ha tala saarteen dadka mu'miniintiihi wa qaala tacaala faidaa cazamta fatawakkal cala allah marka aada goosato go-aan aada gaadho alla tala saaro aayadda waxaa madaxeeda uu ahaayo ka horreeyey inuu alle subxaanaه wa tacaala rasuulka sala اllahu alيyh wali wasalam uu faray inuu asxaabtiisa la tashado marka kolkuu intuu la tashado go-aan ay isla gaadhaan arintintay isla rogrogaan uu go-aan gaadho yuu alle wuxuu farayaa inaanu walaac iyo taradud iyo aanu yeelanin inaanu isku hadlaynin ra'yigiisa iyo eh, aqoontiisa keliya aan isku hadlaynina alle talada ugu dhiibto oo uu ku dhaqaaqo wixii muxuu ahay ay isku raaceen ee eh, ay gooseen alle marka wuxuu yidhi fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fada غaliida اlqalbi lanfaduu min xawlik faacfu canhum wاstagfir lahum washaawirhum fi اlamr faida cazamta fatawakal cala allah ayadu marka saasay isugu xidhan yihiin kolkii aad marka go-aan gaadho alla tala saaro oo ku dhaqaaq waxaad go-aansatayna wاlaayaatu fi اlamri bالtawakuli kahiiraة macluuma wa qaala tacaala aayadahaasu marka waa kuwii tawakulka amraayey aayadahan soo socdaana marka waa kuwii tawakulka fadligiisa ka hadlaayey alla wuxuu yidhi waman yatawakal cala allah fahuwa xasbu qofkii alla tala saarto alla talada u dhiibta allaa ku filan <coughs> ay kaafiihi xasbuhuda macnah waxay tahay kaafiihi wa tacaala inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum وإda تliyت عlayهm آيaته زاadتهm إيmاnا وعlى رbهm yتوkluun إnma الmؤminuuna muؤminiintu waxa un weeyaan kuwo hore oo lasoo sheegay ayaa waxaa la yidhi ma aha kuwaasu muؤminiin ma aha markaasaa leedahay kuwaasu muؤminiin maaha muؤminiintu waxa weeyaan aladiina kuwii إidaa dukira الlah markii alla la sheego wajilad quluubuhum qalbiyaalkooda ay cabsadaan oo alle haybadiisa iyo weynankiisa iyo cadamadiisa iyo ciqaabtiisa intay xusuustaan qalbigooda cabsi ay gasho wa idaa tuliyat calayhim aayaatu marka lagu kor aqriyo aayadihiisana oo qur-aanka ay dhegaystaanna zaadathum ay u ziyaadiso u kordhiso aayadahaas u kordhiyaan iimaanan iimaanay u kordhiyaan wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodna talada u dhiibto oo rabbigood isku halleeya oo rabbigood cuskada kuwaas weeyaan kuwaasa mu'miniinta xaqa ah marka kuwan kale marka alla uu ammaanayo oo iimaan uu ugaga marakacayo maxay isku darsadeen qalbigooda oo dikriga alla subxaanahu wa tacaala uu khushuuciyo oo u kordhiyo cabsi iyo aayadaha qur'aanka dhegaysigooda oo u kordhiya iimaan u kordhiya iyo tawakul cala allah saddexdaa dadka isku darsaday mu'miniin xaqa weeyaan wاlaayaatu fi fadli الtawakuli kahiiraة macruufa وama axaadiiث faاlأwl can ibni cabaasin radi allahu canهuma qala qala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam curidat calaya اlumam waxaa la ii soo bandhigay ummadihii rusushii iyo ambiy iyo ummadahoodii yaa la itusay fara'aytu waxaan arkay annabiya wamacahu ruhayd ruhayd waa tasgiiru raxdin nebi oo koox yare ay la socoto baa laitusa wax yare ay rumeeyeen oo ummaddiisu ay aada u yar tahay wannebiya nebigana waa la itusay oo wamacahu rajul warajulaani hal nin iyo laba iyo la socdaanna waa la itusay oo hal nin iyo laba mooyo wax kale ayna rumaynin wannebiya nebina waa la isoo bandhigay waan arkay laysa macahu axadun qofna aanu la jirinba qofna aanu rumaynin id rufeca bisa markii id rufeca lii sawaadun cadiim yaa waxaa latusoo la ii bildaamiyey hirwayn dad aad u fara badan yani fadanantu annahum ummatii waxaan u maleeyey inay ummadayda yihiin faqiila lii markaasa waxaa la yidhi hal jiho ayay ka muuqdeen oo aad bay u fara badnayn laakiin hal jiha keliya ayay qariyeen markaasu u maleeyey ummadiisa inay tahay markaasaa waxaa la yidhi haada muusa wa qowmuhu kan waa muuse iyo ummadiisiiye walaakin indur ila alufuq jihadaas bal fiiri fanadartu waan fiiriyey faidaa sawaadun cadiim hir weyn ayaan arkay ugu soo kadiyey faqiila lii markaas la yidhi weliba haddana la yidhi undur ila alufuqi alaakhar bal jihada kalena fiiri faidaa sawaadun cadiim hir weyn ayaan iyaba isagan arkay yani dad fara badan oo aada u hiraya ilan dadku marka kolka ay fog yihiin madaxooda keliya ayaa muuqanaya markaas madaxuna waa madow yahay faqiila lii markaasaa waxaa la yidhi haadihi ummatuka tan wey ummadaadii kuwii hore hal jiha keliya ka muuqdeene kanu afarta jihaba qariye ee ka muuqda dhulkii oo dhan qariyey tan weeye ummadaadii wa macahum waxaana la jira sabcuuna alfan yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab toddobaatan kun oo jannada ku galaaya xisaab la-aan iyo cadaab la-aan kulligood hadday iimaan intoodii ku dhimataaba waa laga maarmaan oo waa lama huraan jannada inay gelayaan laakiin qaar waxaa jira jannada xisaab la-aan ku galaaya iyo qaar jannada xisaab ku galaya inta la xisaabo kolkii xasanaadkooda ay rajaxnaadaan sayi-aadkooday ka rajaxnaadaan haddana jannada iyadoo iigoon acdaab soo marin galaya iyo kuwo cagsi noqonaya oo sayi-aadkooda intay ka bataan xasanaadkooda naar horta la gelinayo oo lagu tahirayo oo goorta dambena laga soo bixinayo oo janno gelaya sidaasay kale yihiin marka waxaa la yidhi intan waxaa ku jirta toddobaatan kun oo iyagu aan laba xisaabaynin ee xisaabba aan loo joojinaynin markii lasoo bixiyo dadka la isu keenaba toos jannada loo aadsiinayo ثuma nahaba waa kacay fadakala manzilahu gurigiisuu galay kolkuu intaa sheegay fakhaaba annaasu dadkii waxay dhex dabaasheen dhex qaadeen oo yani ay ka sheesheekaysteen fii ulaa'ika aladiina yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab kuwaas jannada xisaab la'aan iyo cadaab la'aan ku galaaya talow kuway yihiin ayaa dadkii ka sheesheekaysteenoo qofba meel ku dhufto qofba racidiisa dhiibtay fa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaaheen falacallahum aladiina saxibuu rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaa suurowda inay yihiin kuwa nebiga lasoo dhaqmay dhaqma innaga inay yihiin asxaabtii nebiga ah inay yihiin baa kuwaasu suurowda wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhaaheen falacallahum aladiina wuliduu fi lislaami falam yushrikuu billahi shay-a waxaa suurowda inay yihiin kuwa islaamnimada ku dhashay ee gaalnimaba aan soo marin oo alle aan u shariig yeelin oo alle waxaan ahaynba weligood aan caabudin islaamnimo weligoodba ku koray wadakaruu ashya waxyaalo kalena waa sheeganoo qofba ra'yigiisa ayuu sheegay marka waana iska mala awaal sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan qofku siduu u malaynayo wixii aan nas lahayn inuu wax u qabsado ama ugu dhaqmado waa u leeyahay fakharaja calayhim rasuul ullahi sala allahu alayh waali slm rasuulka allah ku soo baxay faqaala markaasu wuxuu yidhi ma aladii takhuuduuna fiihi muxuu yahay waxaanaad dhex qaadaysaan dhex dabaalanaysa ka sheekaysanaysaanu faahbaruuhu way uga warrameen faqaala markaasu wuxuu yidhi hum aladiina laa yarquun walaa yastarquun walaa yatatayaruun wa calaa rabbihim yatawakaluun kuwaas weeyaan kuwa aan sheegteen oo dhan midna kama ahee oo dad marxalo keliya ah may ahe waa dadka sifaadkan kada leh hum kuwaasu aladiina kuwii weeyaan laa yarquuna aan wax dadaweynin walaa yastarquun aanan dalbanin in la dadaweey iyo ruqya aan isticmaal ruqyana waxaa la yidhaahaa waxa la isku aqriya la isku tutufo ama maxaa ehm, la isku sameeye ee eh, qardaas iyo taxliil iyo tufitaan iyo kuwaas aa la yidhaahaa kuwa aan kuwaxaas aan ku isticmaalin weeyaan marka kelimadan hore ee laa yarquuna bihi kelimadaasu waa shaada sida eh, saxiixa kuma jirto iyada taasu kuma jirto xadiidka ehm, waxa dadkaasu ay ku heleen muxuu ahaay fadligankada ay ku heleen waa laba arrimood ee dambe weeyaan oo laa yastarquuna weeyaan marka taasu ziyaado weeyaan oo laa yarquunadaasu kuma jirto nebigu sala allahu aleyh waali slam isagu wax waa waa daweyn jiray oo waa ku tutufi jiray dadka waa ku aqriyi jiray isaguna waa isku aqriyi jiray isna waa lagu aqriyi jiray marka taasu iyadu tawakulka waxba uma dhibto laakiin dalabka uu yidhaaho qofku markuu xanuunsado iyo uu yidhaaho ciigu yeedha qur-aan saara cashir saa igu akriya tahliil ii tufa taas wey dalabka u dalbada weeyaan marka kolka xadiidka sida saxiixiisa waxaa weeyaan hum aladiina laa yastarquun waa kuwa aan dalbanin in wax lagu tutufiyo wax lagu akriyo walaa yatatayaruun aan muxuu ahay waxba saan caddaysanin oo naxsi iyo saancad iyo tashaa'um iyo waxyaalahaas aan aqoonin wacalىa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodna tala saarta kuwaas weeye saddexdaa arrimood bay marka ku muteen faqaama cukaashatu bnu muxsan alasadi radia allahu canhu saxaabigaasaa kacayoo faqaala wuxuu yidhi udcu llaha an yajcalanii minhum alla iga bari inuu igu daro kuwaa iga mid dhigo faqaala markaasuu yidhi anta minhum adugu iyagaad ka mid tahay ninkaasaa la og yahay toddobaatankaa jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku galaaya inuu ka mid yahay nin kale oo la ogaan karo la dhihi karo hebel baa ka mida kuwaasna ma uu jiro inkastoo ha ka fadli badnaadeen cukaashahaasi leanna <clears throat> isagaa nebiga calayh salaatu wasalaam u sheegay uma qaama rajulu aakhar nin kalaa istaagayo faqaal udcu llaha an yajcalanii minhum alla iga bari inuu iga mid dhigo faqaala markaasu wuxuu yidhi sabaqaka bihaa cukaasha cukaasha kaaga horreeyey bas halkaasuuna ku joojiyey nebigu sal allahu alayh waali slam qof kale ma aanu sheegin marka wuxuu ka baqay in arrintu sii dheeraato qof waliba ana ana ana yidhaha laisku daydo marka halkaasu ku xidhay muttafaqun calayhi marka tawakulku fadliga uu leeyahay ba xadiidkan kada aada u caddeeyey oo qofkii tawakulkaa ku sifoobaayo inuu ku jiro dadkaas jannada galaya xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gela xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku galaya alruhaytu bidami الraa taskiiru raxtin wahum raxtiguna duuna casharati anfus toban qof wixii ka yar baa raxti la yidhaha marka ruhayt marka kolkii lasii taskiiriyo wey wاlufuqu الnaaxiyatu wاljanib ufuqna waxaa la yidhaha dhanka wa cukaasha bidami اlcayni wa tashdiid اlkaaf wa takfiifihaa cukaasha iyadoo la yidhaha kaafka la shadin iyo iyadoo kaafka la shado labaduba waa jirtaa laakiin mid walbaba caynku waa godan yahay watashdiidu afsax shadidaana faseexo badan oo shadka ayaa fiican cukaasha la yidhaaho <clears throat> cukaash bay soomaalidu yidhaahaan oo ta'da waaba ka reebaan laakiin ta'duna iyaduna waa laga maarmaan magacaas isagii الثاني عن عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا يعني sidii xadiidkii horeba isagu u wariyey أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kaana yquل wuxuu dhihi jiray ducadiisa kamid ahayd اللهma laka أسلمت وبka آamنت وعalayka توkلت وإlayka أنبت وبka khاaصمت اللهma أعuudu بعزتka lا إلaha إلا أنت أn تضلني أنت الحي الذي lا تموت والجن والإنس يmuutuun متفق عaليه wuxuu dhihi jiray allaahuma laka aslamtu allow adaan kuu hoggaansamaysu kaa dhiibay wabika aamantu adaan ku rumeeyey wa calayka tawakaltu adigaan ku tala saartay wa ilayka anabtu adaan kuu soo noqday wa bika khaasamtu sababtaa baan ula culloobay dadka howladooda oo holaad ula galay allahuma acuudu bicizatika allow waxaan magan gelayaa cizigaagaan magan gelayaa laa ilaaha ilaa anta ku la caabudaa ma jiro adiga mooyaane an tudilanii inaad illumiso baan kaa magan anta alxayu aladii laa tamuut adigu waxaa tahay ka noole aan dhimanaynin waaljinnu waalinsu yamuutuun jinnigii insiguna waa dhintaan khalqigu waa dhintaan adigaasi kaan dhimanaynin ah marka adigaas aan dhimanaynin ayaan ku tala saartay weeyaan marka ilan aayadii aan soo maray buu kolkaa ku camal falayaayo waa kii waa la yidhi watawakl cala alxayi aladi laa yamuut mutafaq عalayhi wahada lafdu muslim waاkhtasarahu lbukhaari bukhaari isagu waa soo gaabsadae oo intan tadan ka gaaban buu ku wariyey sintadase waxaa ku wariyey taamka ah muslim ayaa ku wariyey xadiidkanuna wuxuu ku soo noqon doonaa raqم ألف وأربعمية وثمانين الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا sidii labadii horeba u wariyey buu kana isaguna u warinaya qaala wuxuuna yidhi iبن عباس رضي الله عنهما xasبي الله ونicم الوkiil ereygaas xasبي الله ونicم الوkiil ah qaalahaa إbraahimu إbrahim baa yidhi xiina ulqiya في الناar markii dabka lagu riday markii dabka lagu riday nin keligii caalamka oo dhan muslimka ah oo caalamkii oo dhan kulligii dhan ay ka wada noqdeen oo dab weyn inta loo shidoo la xidhxidhay dabkii lagu tuuray waqtiga isaga ah yuu rabbigiisii uu ku xidhnaa qalbihiisu ku xidhnaayo markaasu wuxuu yidhi xasbiya allahu wa nicma alwakiil markaasaa dadkii dabkii alle ka qaboojiye oo alle uu yidhi yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim marka qof alla qofkii dhibaata intay lasoo gudboonaato sidaa yidhaahana sidaa ibraahim uu alla uga badbaadiyey dhibkaas yuu isna alle uga badbaadinayaa waqaalaha mxamedu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam ergaa isagaana waxaa yidhi maxamed baa yidhi salى اllahu عalayhi waali wasalam xiina qaaluu markay ku yidhaaheen ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allah wanacma alwakiil waa midaan qisadeeda soo sheegaynay marka dhoweyd rawahu اlbukhaariy wa fii riwaayatin lahu yani lilbukhaariyi can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal kaana aakhiru qowli ibraahim ibraahim qowl uu ku dhawaaqo waxa ugu dembeeyey xiina ulqiya fi nnaari markii dabka lagu tuuray xasbiya allahu wanicma alwakiil waa iimaan weyn iyo yaqiin weyn weeyaan waqtigaas oo kale inuu alle qofkii uu xusuusto kaasoo kalena marka ambiyada alle iyo atbaacdooda jidkoodii si dhaba u haysa unbay ka suuroobaysaa الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث أفراد <clears throat> عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم jannada waxaa geli doona niman oo qalbiyaalkoodu ay yihiin qalbiyaalka shimbirta oo kale qalbiga shimbirta oo kale niman leh ayaa jannada geli doona shimbirta xadiis imaan doona in sha allah buu nebigu sal allahu alayh wasalam wuxuu ku tilmaamay inay mutawakilo ay tahay oo risqigeeda yowman fa yowman ay u dalbato oo maalin walbaba intay jarmaado iyadoo gaajaysan haddana iyadoo dhergan ay soo noqoto marka niman sidaas oo kale ah oo mutawakiliin ah oo sida shimbiraha oo kale risqigooda alla ku tala saarta oo unagka laho u shaqaysta kuwaasaa jannada geli doono tawakulkooda ku geli doono ka wada rawaahu muslim qiila macnaahu mutawakiluun <clears throat> waxaa la yidhi <clears throat> qalbiga shimbiraho kaleay leeyihiin ta macnaha waxaa laga wadaa baa layidhi waa mutawakiliin sida shimbiraho mutawakiliin u yihiin wa qiila quluubuhum raqiiqa may waxaa la yidhi waa qalbi jilicsan yihiin marka shimbirahana waxaa lagu tilmaamaa qalbi jilaac iyo wax sidaasa alkhaamisu can jaabiri radia allahu canhu anahu gazaa maca الnabiyi salى allahu alayhi waalihi wasalam qibala najdin yani jihata najdin xagga najdi ayuu ula duulay nebiga salى allahu alayh waali wasalam najdina marka waxaa weeya dhulka sare ee muxuu ahaye jaziirada carbeed dhankeeda bari ah falamaa qafala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam markuu soo gadoomay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam qafala macahum wuu la soo gadoomay isaguna isagoo raggiina la jiraan jaabir iyo yay la soo gadoomeen fa adrakathum waxaa haleeshay oo soo gaadhay oo qabatay alqaa'ilatu hargalkii waqtigii la hargeli jiray fii waadin tog kahiiri alcidaah oo dhir badan leh dhir fara badan leh cidaah waxaa la yidhaahaa geedaha baadiyaha ee qodaxleyda ah muxuu ahaay sarmaanta iyo cadaadka iyo qurac iyo dhirartaas marka maxaa qodaxleyda ah ayaa cidaah la yidhaahaa fanazla rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali slm rasuulka alle waa degay geed buu hoos degay watafaraqa annaasu dadkiina waa kala firdheen yastadiluuna bishajar iyagoo dhibta hadhaysanaya hoos hadhsanaya ninba geed hadle buu raadsaday wanazla rasuulu llahi salى اllahu alayh wali slm rasuulka allena wuxuu degay taxta samuratin geed quraca hoosti ayuu degay fa callaqa bihaa wuxuu suray sayfow sayftiisii buu laan ka mida suray wa nimnaa nawmatan hal mar baan wada seexanay fa idaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalama yadcuuna waxaa nagu soo kadiyay isagoo rasuulka alla sala allahu alayh waali waslm uu noo dhawaaqayo markaasay ku soo yaaceen kolkay maqleen codkiisii waidaa cindahu acraabiyun waxaan la kulannay isagoo oo agtiisa nin reebaadiyi uu fadhiyo faqaala markaasuu wuxuu yidhi inna haadaa ninkankadu ikhtarata calaya wuxuu galka igala baxay seefay seefi seeftaydii buu galka kala baxay wa ana naa'imun ana aan hurdo seeftii sudhan intuu qaatay buu galka kala baxay fastayqadtu waan soo toosay wa huwa sayfkiina fii yadihi gacantiisa uu ku jiro saltan isagoo galla seeftoo galla oo gacanta ku haysta baan kusoo toosay qaala markaasu wuxuu yidhi man yamnacuka minii yayga kaa celinaya qultu allah alla iga kaa celinayaan idhi alaaan saddex goor walam yucaaqibhu waxbana ma aanu yeelin wajalasa iska fadhiistay markuu intaa noo sheegay muttafaqun caley marka nebigu sala allau alay waslam nin cadowgiisa ah isaga oo keligiisa oo hurda oo seef galla la kor taagan oo hadidaaya yani marna waxba cabsiyo waxba toona aanu geline uu alla subxaanahu wa tacaala isku xidhay oo yidhi alla iga kaa celinay allihina marka waa ka celiyey xadiidkuna muttafaq caleyh wa fii riwaaya riwaayo kale oo iyaduna sharxaysa waxay ahayd qaala jaabiru radia allahu canhu kunaa maca rasuuli اllahi salى allahu alayh wali wasalam bidaati riqaac gaswa daat riqaac la yidhaaho ayaan rasuulka alla salى allahu alayhi waali wasalam aan kula jiray riqaac waa jamcu ruqca ruqcadana karinta marada qidcada marada eh yar baa karin ayaa la yidhaahaa ee karinaan ku magacowna ee dharku meeshuu ka doloshamo iyo la saaro taasaa ruqca la yidhaahaa marka daatu riqaac <clears throat> waxaa loogu magacaabay qaswiga isaga ah rafaad muslimiintu ay soo mareen oo waxay ahaayeen dad wara' baa ku fara badnaayo markaasay maryahooda intay jeexjeexdaan oo calalada iyo wax uruursadaan yay lugaha ku marmaran jireen oo kaba oo kale ka dhigan jireen markaasaa daatu riqaaca loo bixiyey dhulkan kulaylka badan ee dhagxanta badan ee cagaagga badan ee iyagoo kabara oo aada u dhibaataysan ay ku jihaadi jireen marka daatu riqaaca bay ahayd qaswaasu faidaa ataynaa calaa shajaratin daliila markaan nimaadno geed oo har qabow leh taraknaaha lirasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulka alle ayaan uga tegi jiray fa jaa'a rajulun min almushrikiin nin mushrikiinta ka mida ayaa yimid ninkaas gawrat ibn alxaaris baa la dhihi jiray iyo ducthuur ibn alxaaris baa la dhihi jirayba waa la yidhaahaa wa sayfu rasuuli illaahi sala allahu alayhi waali wasalam mucallaqun bishajara isagoo seeftii rasuulka allena salى allahu alayh waalihi wasalam uu geedka ay suran tahay faاkhtaratahu waa siibtoo galku kala baxay faqaala markaasuu yihi takhaafunii ma iga baqaysaa qaala laa maya buu yidhi kaama baqaayo qaala faman yamnacuka mini iyo iga kaa celinaya qaala allah alla iga kaa celinaya wa fii riwaayati abi bakrin اlismaaciiliyi fii صaxiixihi riwaayo abubakr ismaaciili saxiixiisa uu ku wariyeyna waxay ahayd mustakhrajkiisa qaala inuu yidhi man yamnacuka minii yayga kaa celinaya qaal allah allah buu yidhi qaala fasaqata sayfu min yadi sayftii baa gacantiisa ka dhacday markuu sidaa yidhi ba alla subxaana wa tacaala rasuulkiisa usoo gurmadayo sayftii baa gacantiisa alla ka riday fa akhada rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam asayfa rasuulka allah seeftii qaatay faqaala markaasuu wuxuu yidhi man yamnacuka mini yaa iga kaa celinaya waa isbedel marka faqaala markaasuu wuxuu yidhi kun khayra aakhid ahaw nin gacan sarreeya ka ugu fiican ahaw yani cafi buu ka wadaa faqaala markaasu wuxuu isagu marka alle maanu tala saaranine waa baryootobay nebigu baryey sala allahu alayh waali wasalam nebiguna sala allahu alay wasalam marka waa cafiyey ilan waxaa lagu ogyahay inaanu naftiisa uma aragoosan jirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam dar alle u dagaalami jiray mooyaane naftiisa uma dagaalami jirin marka qofka isaga wax ku bi'iya aanse diinta alle meel kaga dhicin waxba ma aanu yeeli jirin marka markaasuu laakiin tawxiidku iyo diinta ugu yeedhaya <clears throat> faqaala tashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu اllah ma qiraysaa inaanu ku caabudaa jirin alle mooyaane anna rasuulkii alle aan ahay qaala laa maya walaakin ucaahiduka waxaasan kuugu ballan qaadayaa anlaa uqaatila inaanan weligay kula dagaalamin walaa akuuna maca qowmin yuqaatiluunak haanan lana jirin oonan soo raacin dad kula dagaalamayaan taasaan kuugu ballan qaadaya fakhallaa sabiilahu faruhu ka qaado jidkiisa u sii daayey faataa asxaabahu gaalkii ninkii gaalka ahaa asxaabtiisiibuu u tegey reerahoodiibuu ku noqday faqaala markaasu wuxuu yidhi ji'tukum min cindi khayri اnnaas waxaan idinka imid ninka dadka ugu khayr badan agtiisa nebigu sheegaya sala allau alay wasalam marka khayriyadda kolkaa isagu uu sheegayaan khayriyad xagga diiniga ma aanu sheegayninoo diinti ma aanu rumaysaninoo nebinimo umayna rumaysanina xagga akhlaaqda ayuu sheegayay nimankaa carbeed akhlaaq bay aad iyo aad u daryeeli jireenoo cafiskiisa rasuulku salى allahu alيه wasalam waqtiga isaga ah isaga oo awood u leh oo asxaabtiisiina ay la joogto ninkana keligii uu yahay uu cafiyey oo weliba isaguna kolkii hore gardarrada ku horreeyey ayuu aad iyo aad ugu bogay oo markaasu ku ammaanay qowluhu qafala ay rajac wاlcidaahu ashajaru aladii lahu shawq dhirta qodaxdale baa cidaah la yidhaahaa <clears throat> bifatxi siini wadami lmiim shajarat min aطalxi nooca طalxiga la yidhaaho geed ka mida weeyaan wahiya طalxiguna alcidaamu min shajari اlcidaa dhirta cidaaha la yidhaha qodaxlayda ah keeda waaweyn baa la yidhah yani waa geedka quracan idhaahna weeyaan waاkhtarata sayfa ay sallahu waa siibtay weeyaan wahuwa fii yadihi saltan saltan yani bimacnaa masluulan kuu galki laga siibay weeyaan wahuwa bifatxi saati wadamiha sultan iyo saltan السادس عن cمر رضي الله عنه qال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم يقول لو أنكم تتوkلوna عlى اللhi حقa توkلihi haddaad idinku alla tala saaran lahaydeen tala saarashadiisa xaqa ahe runta ah oo qalbi ay idinka tahay laرزqكم waa idin arزaaqi lahaa kama yarزq الطayra siduu shimbirtaba u arزaaqu idin arزaaqi lahaa sababa shimbirta marka u arsaaqa taqduu waa jarmaadaa khimaasan iyadoo calool maran oo gaajaysan wa taruuxu waana soo xerood soo noqotaayoo soo hoyataa galabtii bitaanan iyadoo calool buuxda oo dharagsan saasuu idiin arsaaqi lahaa yani marka maalinba risqigiisa yowman fa yowman buu alla idiin siin lahaa oo ma aydaan qadeen haddii qalbigiinnu intuu hagaagsan yahay aad alla si fiican u tala saaran lahaydeen rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan xadiid xasana ah weeyaan buu yidhi lakiin xasan waa ka wen yahay xadiidku oo saxiix buu ka dhigayaa sheikh alalbani fi saxiix aljaamic wa fi silsilat alaxaadiid saxiixa waayriha hayrihimaa macnaahu xadiidkan macnihiisu waxaa weeyaan shimbirta kolkuu ka hadlaayey tadhabu awala الnahaari khimaasan maalinta gelinkeeda hore ayay tagtaayo buulasheeda ka kallahdaa daamirata albutuun iyadoo caloosheeda buggeedu uu laalan yahay oo midhan yahay min aljuuc gaajo daraadii wa tarjicu aakhira annahaar maalinta gelinkeeda dambena way soo noqotaa bitaanan ay mumtali'ata albutuun iyadoo calool weyn <coughs> oo dibirsan ay soo noqotaa quduwi waxaa la yidhaahaa socodka gelinka hore la socdo quduwi baa la yidhaahaa hadaa kolka la yidhaah yani waa jarmaaday aroortii buu baxay weeyaan raaxana waxaa weeyaan waa galab socodka boqoolaha ama muxuu ahay caraabaha <coughs> asaabicu can abi cimaara albara bni caazibin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi yaa fulaan hebelow fulaankaasuna wuxuu ahaa albara bni caazib buu ahaa xadiidkan kada soo socdaayu wuxuu ku saabsan yahay adaabta noomka hurdada hurdada sida loo seexanayo waxa la aqrisanayo iyo kayfiyada dhinaca loo seexanayo iyo sida waxa lagu seexanayo iyo buu ku saabsan yahay laakiin dikrigaa isaga ah baa waxaa ku jira tawakul ku jira sidaasuu marka baabu tawakul uu ugu sheegay xadiidkan kada baabu tawakul ugu sheegay isagoo kuna soo celin doona eh, baabladkaarna kitaabuladkaarna xaggaana kusoo celin doona marka labada meeloodba munaasib buu u yahay kelimadaas eh, muxuu ahay tawakulka ee ku jirtana halkan uu ugu sheegay xadiidka intiisa oo kulligiis oo ku wada saabsan xagga hurdadana hurdada aadaabteeda iyo dikrigeeda ayuu ku sheegay marka wuxuu uhi hebelow idaa awayta ilaa firaashika markaad ku hoyato gogashaada faqul waxaad dhahdaa allahuma aslamtu nafsii ilayk wawajahtu wajhii ilayk wafawwadtu amrii ilayk waalja'tu dahrii ilayk ragbatan warahbatan ilayk laa malja'a walaa manja'a minka ilaa ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalta wa nabiyika aladii arsalta sidaas dheh buu ku yidhi allaahumma aslamtu nafsii ilayk allow naftayda adaan kuu dhiibay wawajahtu wajhii ilayk wejigaygana xaggaagaan soo aadiyey wafawadtu amrii ilayk taladaydana adaan kuu bandhigay wa alja'tu dahrii ilayk dhabarkaygana adaan ku cuskiyey ragbatan raje iyo wa rahbatan cabsi ilayka xaggaaga ah raje aan raxmad rajaynayo iyo iyo cabsi aan ciqaabtaada ka cabsanayo laa malja'a meel eh, muxuu ahay <clears throat> lagu gabadaayo la magan galaayo ma jirto walaa manjaa meel loo baxsadaana ma jirto minka adiga lagaga baxsado ama lagaga gabado lagaga dhunto ilaa ilayka xaggaaga mooyaane xaggaaga loo soo carara mooyaane meel lagaaga cararayo meel lagaaga badbaadayo oo kale toona ma jiro marka waa qofkii raba inuu kaa nabadgalo waa inu adig kuu soo cararo siduu nebi ambiyadii alle ka mid a ah calayhim asalaatu wasalaam alla ugaga warramay inuu ummaddiisii ku yidhi firuu ila allahi inii lakum minhu nadiirun mubiin war xagga alla u carara allaan idinka digayaaya aamantu bikitaabika aladii anzalt waxaan rumeeyey kitaabkaagii aad soo dejisay wa nabiyika aladii arsalta nebigaagii aad soo dirtayna waan rumeeyey sidaa dhe buu yidhi oo sidaa ku seexo fa innaka in midta min laylatika aduu haddaad ku dhimato caawadaada haddaad dhimato midta cala alfitra islaamnimaad ku dhimanaysaa haddaad hurdadaada kasoo soo toosina sida aad ku dhimato adoo dikrigaa isagaa akhristay islaamnimaad ku dhimanaysaa wa in asbaxta haddaad waaberisato oo waagu kuu beriyo soo toostana asabta khayran khayr badan baad helaysaa muttafaqun calayhi wa fii riwaayati fi saxiixayni can ilbaraa'i radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llah hortii hore waxay ahayd hebelow buu yidhi marka waa ibhaamiyey ninka tanaa marka caddaysay ninka hadalkaa lagu yidhi inuu bara ahaa radia allahu canhu rasuulka allah wuxuu yidhi idaa awayta idaa atayta madjicaka markaad tagto gogoshaada meeshaad seexanaysa markaad tagto yani fatawada' wudu'aka lisalaa wayse qaado wayse qaadkaaga aada salaada wayse qaadato oo kale yani wayse qaad taam ah wayse qaado dhaqdhaqasho iyo cagadhaqasho iyo un ma ahee qumaati u wayse qaado ثuma اضج calىa shiqika alayman haddana u seexo dhankaaga midigtaa saasuuna isaguna yeeli jiro nabigu sala اlه alay slam dhanka midigtaa intuu u seexdo iyuu gacanta midigtaa weliba barkan jiray waqul waxaana dhahdaa sidaa isaga ah dikriga isaga ah dheh wa dakara naxwahu sidii ducadii soo martay oo kale buu sheegay ثuma qaala markaasu ugu damaystiina wuxuu yidhi wاjcalhuna aakhira ma taquulu ka dhig erayada iyaga ah waxaad ku dhawaaqda ka ugu dambeeya ka ugu dambeeya ha noqdo alhadal iyo ka dambaysiin marka waxaa la rabaa in lagu seexdo e, wayse qaad طahaaro in lagu seexdo leanna qofku e, hurdadu waa waa akhulmowt geeridii yarayd weeyaan inuu ka toosayay in kale lama oga allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha marka inuu soo toosay in kale lama oga qof walibana siduu ku ku dhintay baa lagu soo bixiyaa marka isagoo weyse qabo oo xubnihiisa ay nuurayaan ayaa qofkii waysaqaad ku dhinta yaa la soo bixinayaa midda kale waxa weeyaan dhanka midigta ah in loo seexdo ta saddexaadna waxa weeye dikri allah in lagu seexdo adkaarta hurdada ku soo aroortayna way badan tahay oo aayado la aqriyo iyo ducooyin kale oo la aqristaaba waa jiraan kanuna marka mid ka mida weeyaan marka waxaa la rabaa in dikriga alla isagoo carabkaaga waxaad ku dhawaaqdo dikriga alle u yahay dikriga alle carabkaaga ku qoyan yahay aad ku seexato ayaa la rabaa markaas waxaa jirta riwaayo kale waxay dhahaysaa markuu mxua nebigu salى اllahu alيyه wali slm sidantada albara ibni caazib radi allahu canhuma u sheegay iyuu albara ibni caazib xadiidkii kusoo celiya uga soo baxaya nebiga salى اllahu alay slam marka kolkuu aqriyayey buu intii kaleo dhan waa soo wada toosiyey laakiin tii ugu dambaysay ee ahayd aamantu bkitaabika اladii anzlta wanabiyika aladii arsalta iyo wuxuu hi warasuulika aladii arsalta markaasuu nebigu sal lay slam u toosiyo wuxuu yihi laa wanabiyika aladii arsalt warasuulika aladii arsalta dhihine wanabiyika aladii arsalta dheh marka sidaasna macnaheeda waxaa weeyaan adkaarta machuurada ee rasuulka salى اllahu alيyh wali wslam laga soo guuriyey sidii uu ugu dhawaaqay waa in loo akriyaa kelimana kelima lagu bedelin xadiidku marka waxa weeyaan waa mutafaq calayhi weeyaan laba gooro dambana waa soo noqon doonaa siddeed boqol iyo toban iyo afar waa ku soo noqon doonaa kun iyo afar boqol iyo lixdan iyo labana waa ku soo noqon doonaa athaamin can abi bakrin radia allahu canhu cabdillaahi bni cuثmaan bni caamir bni cumar bni kacb bni sacd ibni time ibni mura murahaasuu kagana soo dhacaa nebigana sala allahu alay waslm qabiiladooda binu time baa la dhihi jiray iyaga marka ibni murata ibni kacb ibni lu'ay ibni haalib kacbi buu kaga soo dhacay ibni ah, haalib alqurashiyi taymiya radia allahu canhu wa huwa abu iyo wa abuuhu wa ummuhu saxaaba aabihii iyo hooyadii iyo isaguba waa kulligood wada saxaaba hooyadood hooyadiisna umulkhayr baa la dhihi jiray radia allahu canha waa qoys islaamnimada aad ugu ugu xeel dheer oo ugu saldheer weeyaano dhan kastoo loo fiiriyaba afar qof oo isdhashay oo wada muslimiin oo wada saxaaba ah qoyska keliyahee laga helayaayu waa qoyska abuubakr qoyska abuubakr weeyaan abubakr iyo aabbihii abuquxaafa la dhihi jiray iyo abubakri wiilkiisii oo cabdiraxmaan ahaa iyo cabdiraxmaan wiilkiisii oo abu catiiq la dhihi jiray kulligood afartaasu waa rag iswada dhalay oo saxaaba abubakr iyo hooyadii iyo abubakr gabadhiisii asmaa binta abibakr radi allahu canha iyo wiilkeeda cabdullahi bnu zubayr afartaasoo xagga haween ka yimidna kulligood iyaguna waa wada saxaaba waxaa keliyahe ku soo dhodhow waxaa weeyaan waa zayd ibn xaarisa qoyskiisa zayd ibn xaariثa ibn shuraxbiil marka zayd waa صaxaabi aabihii xaariثa iyo awowgii shuraxbiil iyo zayd wiilkiisoo usaama ah afartaasoo iyagu marka waa afar ragoo isdhalay oo iyaguna صaxaaba ah weeyaan laakiin xagga haweenka iyaguna yayna ku gaaraynin <clears throat> radي allahu canهum qaala nadartu waxaan fiiriyey waa waqtigii hijrada weeyaan ee gaaru thawr ay galeen ilaa aqdaami اlmushrikiin gondihii gaalada ayaan fiiriy iyagoo dusheeda taagan wa naxnu fi lgaari annaguna godkii aan ku jiro qaaru thawr aan ku jiro wahum calaa ru'uusinaa dusha madaxayaga ay dul taagan yihiin qaaru thawrkaasna waxaan jeclaan lahaa inuu qofkii kari karaayo uu arko oo soo arko oo ku cibro qaato oo alla subxaanahu wa tacaala mana sheegadku rasuulkiisa ugu mana sheegtay ee uu inuu isagu gaalada ka badbaadiye uu sheegay inay muxua qiimahay leedahay buu aada u garan lahaa waa meel yaroo gaaban oo dhagxan isdul saaran meel yaroo la hoos huluulanayo oo fadhin keliya la fadhiisan karayo ama la seexan karayo oo qofkii isa soo dul taagaayo wax meel eh, hul ahoo uu ka galo oo uu kaga dhunto iyo aan lahayn oo innagoo sidan u fadhino oo qof halkan kada marka uu isa soo taagay oo kale un weeyaan sariirtantada maxaa waxoogaa intay naga korayso sariirtii soo dultaabayna soo fiiriyey marka waktiga meeshaa sidaas oo kale ah ayaa iyagoona kor taagan ayaan arkay faqultu yaa rasuula allah waxaan yaa rasuula allah low anna axadahum nadara taxta qadamayhi la absaranaa hadduu midkood fiiriyo gondihiisa hoostooda un soo fiiriyo waana arki lahaa faqaala markaasu wuxuu yidhi maa dannuka yaa abaa bakrin bihnayni illaahu haaliثuhumaa maxaad u malaynaysaa abubakarow laba qofoo alla la jiro laba qof alla la jiro in wax laga qaaday miyaad u malaynaysaa alla ina la jiro waxba ha cabsanin muttafaqun caleyh marka waa min akbar الtawakul weeyaan oo rasuulku salى الlahu alيه wali wasalam yaraantooda iyo meesha ay joogaan cidlanimadeeda iyo sidayna meel lagu gaban kara ayna u ahayn iyo raggankada colkooda ee soo raacdaystay inay ka cararaan kolay ku tahay u diidayo oo inay laayaan mooyaane wax kale aan ku raalli ahaanaynin waxba maanu ka cabsanine maciyada alla buu soo xusuustay rasuulku sala allahu alayh wali wasalam allana marka subxaanahu wa tacaala waa ka yidhi <clears throat> ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah إid أkhrajahu اladiina kafaruu ثaaniya اثnayn id hmaa fi اlgaari id yaqulu lisaaxibihi laa taxzan in allaha macana waa taa marka ayadda ka warramaysa tan weeyaan kolkuu saaxiibkiis ku lahaa habaqin abu bakr oo alla inala jira mutafaq عalayh الtaasicu can umi اlmuؤminiina umi slmة wasmuhaa umu salama magaceeduna hind binta abi umaya abu umayana waa kunyadiisa ee magaciisu wuxuu ahaa xudayfa xudayfat bn اlmugiira ayaa la dhihi jiray marka magaceedu waxaa weeyaan hind binti xudayfa ibn اlmugiira ibn cabdillaah almakhzuumiya qabiilada bani makhzuum la yidhaaho ka dhalatay oo khalid ibn اlwaliid radia allahu canhu iyo cikrima ibni abi jahl iyo adeertood bay ahayd ridwaan ullahi calayhim ajmaciin radia allahu canha ana nabiya sal ly slam kaana idaa kharaja min beytihi wuxuu ahaan jiray markuu guriga ka baxo xadiidkan kaduna marka waxa weeyaan waa adkaar alkhuruuj min albeyt guriga marka laga baxayo dikriga la akristo yuu ka mid yahay marka dikriga sidii kii albara ibn cazibin soo maray ayuu isagana tawakul ugu jiraayo sidaasuu kada ugu sheegaya marka halkaas in xagga dikriga in lagu sheegana munaasib buu u yahay wuxuu ahaan jiray marka gurkuu guriga ka baxayo albaabka intuu istaagu wuxuu dhihi jiray bismi اllaah tawakaltu calى allah allahuma inii acuudu bika an adila aw udal aw azila aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala calay saasuu dhihi jiray waa xirsi xidhan jiray marka kolkuu baxayo ee dadka uu dhex gelayo yuu alla tala saaran jiray dadkana ka xirsi xidhan jira inay dhib u geystaan ama isagu dhib u geysto bismi اllaah yani magac alla magac allaan ku baxayaa tawakaltu calى allah allaan tala saartay allahuma inii acuudu bika allo waxaan kaa magan gelayaa an adila inaan lumo ow udalla ama la ilumiyo xogaa kalena waxay dhehaysaa an adila ow udilla inaan ama lumo ama wax lumiyo ow azilla ow uzalla inaan gafo ama la igafsiiyo ama isna riwaayo kale waxay dhehaysaa ow azilla ow uzilla inaan gafo ama anigu wax gafsiiyo zalla waxaa la yidhaha simbirirxashada ayaa la yidhaha yani inaan ka beydho jidkii toosnaa ama layga beydhsiiyo ama qof kale aanu ka beydhsiiyo aw adlima aw udlam ama inaan wax dulmiyo ama la idulmiyo aw ajhala aw ajhala inaan adabdarraysto aw yujhala calaya ama laygu adabdarraysto ayaan kaa magangelaya ilan qofku kolkuu gurigiisa ka soo baxa dad buu soo dhexgelaya dad buu la macaamulayaa dadkaas marka waxaa soorowda inay wax uun dhibaato ama ugeystaan ama isagu dhibaato u oo marka inuu dadkii lagana nabadgalo isna uu ka nabadgalo ayuu ku xirsi xidhanayaa marka kolkii la baxayo waa in arrintaa la ilaawin xadiiثun xasanu صaxiix wa hada lafdu abi dawuud abu dawuud baa lafdiga ku wariyey waana xadiid صaxiixa sida uu yidhi weeyaan صaxaxu الألباني في صحيح الجامع الصغير العاشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم kana marka isna waa sidii xadiidka umu سلمة oo kale ayuu isna wuxuu ku saabsan yahay أذكاar الخروج min البيت isna sidii o kale u twkل ugu jiraa wuxuu yidhi man qaala qofka yidhaaha yani xiina إidaa kharaجa min beyti markuu gurigiisa ka baxayo qofka yidhaaha bsm اllahi twkltu calى اllahi wlaa xawla walaa quwata ila billah walaa xawla walaa quwata illa billah idanaa dheeraad ku ah oo kii hore aan ku jirin yuqaalu lahu waxaa lagu dhahayaa oo malag uu ku dhahayaa hudiita wakufiita wawuqiit alla waa ku hanuuniyey oo alla waa ku kaafiyey shar oo dhan waa kaa kaafiyey oo alla waa ku ilaaliyey watanaxaa canhu shayطaan shayطaanka ka fogaanee ka cararaya shayطaan iyo malag ayaa qofka ku sugaaya markuu soo baxayo iridda ku sugaaya marka wuxuu kolkuu soo baxayo siduu yeelo yuu maanta oo dhan inuu malagaasu la jiraayo iyo inuu shayطaan ku faraq xidhanayo maanta oo dhan waxay ku xidhan tahay sida uu yeelayo markuu soo baxayo hadduu dikrigan kale ku soo baxo shayطaankii waa ka cararayaa malagaasa raacaya oo toosinayo oo hagaajinayo oo sharka ka kaafiyaya shayطaankaa marka ka fogaaya ka fogaanaya rawaahu abu daawuud wالtirmidiyu والنasaaئiyu وغayruhm abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo غayrkood غayrkaana marka waxaa ka mida abu bakr bn suni fi kitaabi camal الyowmi والleyla oo haddana isagu ardaygii nasaa-i oo inta badan nasaa-i ka wariya وغayruhm qaala tirmidiy xadiiثu xasan zaada abu daawuud abu daawuud wuxuu ku daray oo labadaa kale iyagu ayna sheegin fayaquulu wuxuuna dhahayaa shayطaan watanaxaa canhu shayطaan shaydaanka ka fogaanayso ma ahayn halkaasay kuwii hore ku joojiyeen abu daawuud isagu waa soo wado wuxuu yidhi shayطaankiibaa wuxuu dhahayaa oo shayطaan kale ku dhahayaa kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wawuqi leanna hadalka mala'gu maqlaya markaas war naga kan kankada maxaan ka helaynaa nin intaasoo dhan loo sameeyey alla hanuuniyey oo kaafiyey oo ilaaliyey naakan kan waxba ka heli mayne xadiidkuna marka waxaa weeye waa xadiid oo صaxiix ah صaxaxahu fi صaxiix الjaamiع الصغيir وعn أنس رضي الله عنه qaala kana akhawaani عalى عهdi rasuuli الlahi صلى الله عليه وaلiه وسلم waxaa jirayay laba nin oo walaala ah waqtigii nebiga slى الlaه عalيه وaلiه وسلم wa kana axaduهmaa yaأti النabiya slى الlaه عalيه وaلiه وسلم midkood nebigu u imaan jiray oo majliskiisu laazimi jiray oo cilmiga uu ka baran jiray wاlآakharu yaxtarif ka kalena waa shaqaysan jiray yaxtarif yani yatakasab waa shaqaysan jiray fashaka almuxtarifu kii shaqaynayaybaa dacwooday oo dacweeye akhaahu walaalkii buu linabiyi sal ly slm nebiga ku dacweeyey oo wuxuu yidhi ninkan kadu ilama shaqeeyo oo cidda masruufkeedii anuu igaga baxay faqaala markaasu wuxuu yidhi lacallaka turzaqu bihi waxaaba suurowda in sababkiisa lagugu arsaaqo shaqadan aad u kallahayso ee wax soo helayso sababkaad wax ku soo helaysaba ninkaa tawakulkiisa iyo yarxamuka allah inuu yahay baaba suurowda marka ninkanu nin mutawakil ahoo طaalibulcilmiga buu ahaayoo majliska nebiga sal ly slm qur-aanka ka baranayey kanuna marka waa shaqaynayey markaas kankada inaanu dowrkiisu ka yarayn midkan kada dowrkiisa ka yarayn oo kan mutawakilka ahee cilmiga dalabkiisa u go-ayu khayrkiisa iyo tawakulkiisa sababtiisaba alla walaalkiis risqiga u soo sahlayo yaaba iska suurowda rawahu tirmidiyu biisnaadin صaxiixin calaa sharطi muslim waana sidaa uu sheegay sheekh